رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والهدي إلى يوم الدين waxaan ku jirnaa weli siiradii iyo kitaabkii rawdat lanwaar waxaana noogu soo dambaysay rasuulka dhacdooyin ku dhacay asaga iyo asxaabtiisa dagaalkii uxud kadib waxaan soo ogaanay laba dhacdooyin oo rajiic iyo bi'ru macuuna oo xanuun badan inay muslimiintu soo gaartay rasuulkuna aad ayuu uga murugoobay sala allahu calayhi wasalam weliba xusni shadiid ah waxaa ku dhacay rajiic iyo bi'ru nacuur labadaa xaadisa iyo labadaa dhacdana hal sanad keliya ayay markaa isla dhaceen bil keliya waa bishii safar sanadii afaraad waxaase kaloo la yidhi khabarka labadaa dhacda ku soo gaareen kadibna waa habaartamay oo soddon subax ayuu salaada subax ku qunuuday uu ku habaarayey dadkaa dhibaatada gaarsiiyey ilaa ilaahay uu xaggooda ka soo dejiyey ayagoo dhahaya naga gaarsiiya qoomkeena inaan annagu rabbigeen la kulannay ilaahayna raalli uu naga noqday annaguna aan raalli ka noqonay fataraka alqunuud qunuudkii buu markaa ka tegey ghaswatu bani nadiir ghaswadii iyo duulaankii yahuuddii reer bani nadiir ayaan markaa gelaynaa ta'aamara waxay maleegeen bani nadiir mu'aamaratan shirqool shirqoolkaasoo akhbafa ka xun min cadal iyo waqaara nimankii qaara iyo cadal wixii ay sameeyeen ayay ku dhaqaaqeen reer bani nadiir ayaguna ta'aamara waxay maleegeen oo ay shirqool ku sameeyeen bani nadiir mu'aamaratan shirqool ayay sameeyeen akhbata ka xun min cadalin iyo waqaara cadal iyo qaara wixii ay ku kaceen iwa min almuqaadiriina iyo kuwii muqaadiriinta ahaa ee u ballan furay oo nebiga ballanta uga baxay biasxaabi bi'ri macuuna oo asxaabtii bi'ri macuuna markaa ah shirqooladii kuwa ay sameeyeen ku ka daran kana khabiibsan oo ka xun ay markaa ku dhaqaaqeen faqad talabuu waxay ka codsadeen yahuuddii reer bani nadiir min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam an yajtamica bihim an yajtamica inuu la kulmo bihim ayaga fii mowdicin meel inuu kula kulmo in meel uu ugu yimaado oo ay ku kulmaan yasmacuuna ay maqlaan meeshaasoo ay ka dhagaystaan minhu xaggiisa nebiga alqur'aana iyo walislaama islaamnimada maxamedow meel noogu bay dhaheen aan ku kulanno meeshaasoo aad noogu akhriso qur'aanka aad noogu sharaxdo islaamnimada annaguna aan dhegaysano oo wayunaaqishuunahu ay markaa ku daraaseeyaanay ku niqaashaan oo ay ku doodaanoo nebigana uu u bandhigo wixii markaa uu wado saasay markaa ku codsadeen nebiga wayu'minuuna bihi markaana ay rumeeyaan ida iqtamacuu hadday ku qancaan haddii waxa aad noo sheegtay uuna qanciyo uu noqdo rumaynaynaabay dhaheen rumaynaynaa bay dhaheen fatama waxaa taam noqday oo dhammaystirmay alitifaaqu itifaaqi ballan itifaaq ah ayaa lagu galay calaa daalika arrinta in nebiga sala allahu calayhi wasalamna uu u tago ayagana meel ay ku wada yimaadaan ay ku niqaashaan qur'aanka uu u akhriyo islaamnimadana uu u sharxo haddii ay ku qancaanna ay markaa rumeeyaan fatama alittifaaqu ittifaaqiibaa dhammaystirmay oo lagisku raacay calaa daalika arrintaa wa qarara waxay go'aansadeen haaulaa'i alashraaru kuwaa shararta badan waa yuhuudda reer bani nadiira kuwaa sharoolayaasha ah waxay go'aan ku gaareen fii maa baynahum dhexdooda an ya'tiya lirajulin nin kasta oo minhum ay ka mida yahuudda biqanjarin inuu la yimaado baasha lagu magacaabo ee tuuray nin kasta inuu tuuray soo qabsado nebigay rabaa inay markaa dilaan maba u socdaanba inay muxaadaro dhagaystaan oo ujeeddadoodu maba ahanba wuxuu nabigu u sheegi doono inay markaa qaataan mid kastoo aya ka mida wuxuu go'aan ku gaaray waqarara waxaa la qariray oo ay go-aan ku gaareen haaulaa'i alashraaru kuwa ashraartee sharta badan fii maa baynahum dhexdooda an ya'tiya inuu la yimaado uu soo qaata marka goobta la imaanayo kullu rajulin nin kasta oo minhum ay ka mid ah biqanjarin ee midig ama ceeba inuu soo qaato tuuray taxta hiyaabihi maradiisa hoos idaa marka wax lagu dili lahaa taxta iyaabihi oo fayaqtaaluuna ay gaadaan oo ay gaadna ku dilaan fayaqtaaluuna oo ay dilaan annabiya sala allahu calayhi wasalam baktatan si kada ah wa calaa khira iyo si gaadna ah si gaab ma ah in nebiga inta la gaado asoon isjirin waxna ka warqabin qur'aankii aqrinaya islaamkii u sharxaya si gaabmien gaab ma ah inay markaa u dilaan saasaa markaa ujeedadoodu ay ahayd fayaqataaluuna oo ay dilaan annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam baqatatan si kada ah wa calaa khira isi gaab ma ah fawasala waxaa soo gaaray alkhabaru khabarkii ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisuu soo gaaray sal allahu calayhi wasalam in meesha dhanba laga masaafuriyo oo laga qaxiyo in laga qaxiyo oo meeshoo dhanba laga buriyo bacdamaa mu'aamaraadkan ay la yimideen shirqoolkan ay rabaan inay sameeyaan oo ay nebiga intay ka codsadeen inuu qur'aan baro kadibna ay midiye u soo qarsadaan kadibna ay markaa dilaan haddii cadaabanimadooda meesha ay gaarsiisan tahay horeyna loogu heshiyey inaan la dagaalamin waxay midayiin in la masaafuriyo kadibna laga qaxiyo meesha waqiila taasi waa qowl qowl kale ayaa jira sababtii loo rabay aan saas ahayn sheegahaya waana midaan waqiila waxaa kaloo la yidhi lamaa goortii rajaca uu soo noqday camr ibnu cumayi aldumriy waa ninkaa shalay soo tilmaamay nimankii dhowrka ahaa markii la dilay waa ninka keliya ee soo badbaaday kadibna han soo war kilaab ah rasuulkuna uu yidhi diwan bixinayaa waa qisada waa qiso labaad oo kaliftay amase la sheego inuu ku yimid rabitaanka lagu sameeyey rad bani lam waqiila waxaa kaloo la yidhi lamaa goortii rajaca uu laabtay camr ibni umaya aldimriy radi allaahu canh oo wa akhbara uu u sheegay rasuulka yaqtul e, e, e, inuu dilay oo wa akhbara uu u sheegay rasuulka biqatli rajulayn eh labadii nin inuu dilay dilkooda oo min bani kilaabin reer beni kilaab ahaa dahaba wuu baxay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa beni nadiir ayuu u tegay oo rasuulkoo fii nafarin koox ku dhex jira oo min asaxaabati saxaabada maa oo ballan la lahaa rasuulka cahdina kula galay inaan la taabanin uu soo dilay ayuu nebigu soo baxay dahaba waa soo aaday annabiyu sal allahu calayhi wasalam ilaa bani nadiir fii nafarin koox asagoo ku dhex sugan oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah liyuciinuuhu say ugu gacan siiyaan fii diyatihima labadaa mindiyadooda xasaba almiifaaq say ballantu ahayd sida miifaaqa iyo ballantuba ahayd inay gacan ka siiyaan oo ay ugu kaalmeeyaan diyada bixitaankeeda idan waa lagu heshiiyey haddii diyo la diidaayo qof diyo lagu yeesho qolada kale inay saacido yuhuudda haddii diyo korkooda uu ahaado inay muslimiintu la bixiyaan muslimiinta haddii diyo lagu yeesho inay yuhuuddu la bixiso inta magaalada si ay ugu kaalmeeyaan liyociinuuhu fii diyatihimaa labadaa nin ee la dilay diyadooda xasaba alminfaaqi sida ay ballantu ahaydba faqaaluu waxay dhaheen nafcalu waan yeelaynaa yaa abalqaasim abalqaasimow ijlis haahunaa meeshaa fadhiisay dhaheen gacanta intay ka soo qabteen bay fadhiisiiyeen gidaar hoostiisa waa samaynaynaa oo oodyada waan kula bixinaynaa ballantuna saas way ahayd intaan wax ka soo araruurinayno tolka la galo halkaana ugu sug bay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen nafcalu waan samaynaynaa yaa abaalqaasim abalqaasimow ijlis fadhiiso haahunaa meeshaan xataa naqdiya ilaa aan kuu gudno xaajadaka dantaada dantaadaan kuu gudaynaa wax yarna sug meeshaana markaa ma fadhiiso fajalasa cabdi dhinaciisuu fadhiistay yantadiru asagoo sugaaya waa sugayaa inay lacagtii keenaan wixii qaybtooda diyada lagu yeeshay inay soo arooriyaan oo ay nebiga ku soo wareejiyaan jidaarka hoostiisa u fadhiistay dhinaciisa yantadiru wakhalaa waa gaali noqday waxaa wuxuu khalaa bacduhum qaarkood wuxuu la gooni noqday yuhuuddii bibacdin qaarka kale mar allaala markay arkeen inuu nebigu fadhiyo bayna sugaayo lacag iyo biyo inay markaas siiyaan fursad dahabi bay u arkeen ay kaga faa'iidaysan karaan wakhalaa khaali noqday oo wuxuu la gooni noqday wuxuu khaali noqday bacduhum qaarkood waa yahuuddii bibacdin qaarka kale waraakibahum waxaa koray ashayaanu shayaadihii tallacubka ahaa iisuu qofka uga faa'iidaysan jiray ayuu shaytaan kuu gudagalay faqaaluu waxay dhaheen ayukum kiinida ya'khudu soo qaadaya haadihi araxaa dhagaxaas raxiga mushiidka weyn yaa soo qaadaya wayascadu la fuulahayo dabaqa kore fayulqiihaa ku soo ridaaya calaa ra'sihi maxamed madaxiisa nebi maxamed oo hoos fadhiya yaa inta dhagaxaas weynka intuu qaato bardiga uu fadhiya kor inta ka soo koro ku soo daaya madaxana ka burburiya maxamed intuu meesha markaa fadhiyo qaarkood baa qaarka kale xaaladdaa markaa istilmaamay ayukum kiineedaa ya'khudu qabanayoo soo qaadaya haada araxa xiidkaa weyn waa dhagaxaase wayascadu la fuulay kor oo intaa kadibna fayulqiihaa yulqiihaa ku soo ridaaya calaa ra'sihi madaxiisa fandacafa waxaa u soo baxay oo isu soo bixiyey baa la yiri ashqaahum kooda ugu ayaan ka darna midkooda ugu nasiibka xumaa ayaa soo baxay waa camar ibnu jixaash ninka lagu magacaabo waayo ninkii ku diyadii derbi hoostiisa fadhiya nebi muxamed ku soo daaya shaqinimo umadana shaqinimo uma dhinna camr camr camr ibnu jixaash ayaa la dhihi jiray wanasala jibriil jibriil ayaa markaas soo degay yukhbiru alnabiy asagoo nebiga u sheegaya sal allahu calayh wasalam bimaa aaraaduu wixii ay dooneen waxay markaa damacsan yihiin ayuu u sheegay jibriilna nebiga faqaama rasuulkuna wuu soo istagahaya wayatawajahu u soo jihaystay ila almadiinati madiina isla markii nebigu maba hadlinba xataa asxaabtii soobaxa baxa ma dhihin intuu soo istaagay ayuu soo degdegay dhanka madiina u soo jihaystay uma laxiqahu kadibna waxaa soo haleelay oo soo raacayoo ka daba yimid asxaabahu asxaabtiisa fa akhbarahum markaasuu u sheegay bimu'aamaratin shirqoolkii meesha ka socday mu'aamaraadkii iyo shirqoolaadkii meesha lagu maleegaayey wa qarara rasuulku wuxuu go'oon ku gaaray oo iqraariyey ijlaa'ahum raritaankooda in la raro taana way ku timid waa la yidhaahdaa uma intaa kadib uma intaa ka bacdi bacaa wuxuu u diray ilayhim xaggooda maxamed ibni maslama ninka lagu magacaabo kadibna maxamed ibni maslama uu u oray ka baxa magaalada madiina walaa tusaakinuunii ila deganaan maysaan biha madiina madiina maba ila deganaanaysiine ordaha ka guura meesha waqad ajaltukum waxaan idin mudeeyey oo aad muddo haysataan casharan toban maalmood toban maalmood meeshaad ku gaari kartaan ku gaara toban maalmood magaalada uga aruursadee ka baxa faman wajadtu qofkii aan helo bacdahu tobankaa kadib darabtu waan dhufanayaa dhulqow qoortiisa qoortanka goynayaa toban maalmood kadib qof allaala qofkii meesha lagu arko oo yuhuudda reer bani nadiira ah saasuu markaa rasuulku farintaasuu u diray bacaa wuxuu u diray nebiga ilayhim yahuudii xaggooda muxamed bin maslaan yaquulu lahum asagoo u dhahaya ikhrujuu ka baxa min almadiina magaalada madiina walaa tusaakinuunii ila deginaysaan kuwo ila deganaanaya mada noqonaysiinba biha madiina haddii xaalkiinu saan yahay waqad ajaltukum waxaan idin mudooyey oo muddo idiin qabtay oo aan idin siiyey wakhti casharan toban faman wajadu bacdaha qof allaala qofkii intaa kadib aan ku arkana darabtu waan dhufanayaa cunuqahu qoortiisa oo qoorta laga goynayaa fatajahazuu way diyaargaroobeen ayaaman maalmo lilraxiili bay u diyaargaroobeen guurid iyo inay meesha ka guuraan uma kadib arsala waxaa adeeg u diri munaafiqiinta kii madaxda u ahaa cabdullaahi bnu ubaya ayaa adeeg u diray adeeg buu u diray oo wuxuu yidhi anihbutuu war sugnaada jooga meeshiina walaa takhrujuu hana bixina ma bixina dhaha jooga meeshiina fa ina macii ani micigayga waxaa ah oo aan idiin hayaa alfayn laba kun oo ciidan yadkhuluuna galahayaa macakum micigiina xusuunakum dhifiisyaalka dhifriisyaasha aad ku jirtaan laba kun oo rag oo idinla galaaya ayaan markaa hayaaye wayamuutuuna dhimanaya duunakum sukadiina aad idiin difaacaya laba kun oo ciidan ah oo dhufaystkaad ku jirtaan idinla gelaya maxamed hadduu damca inuu idinla soo dagaal galana idin garab taagan oo sukaadiina dhimanayo difaaci xigayga alfayn baa ahaada yadkhuluuna galahaya macakum lejinkiina xusuunakum dhufaysyaalkiina wayamuutuuna dhimanaya duunakum sukadiina markaasuu ilaah tilmaamay lain ukhrijtum haddii laydin bixiyo lanakhrujanna walloo baxne oo baxnee macakum micina waan idin raacaynaa walaa nutiicu ka ateici mayno kana maqli mayno ka yeeli mayno fiikum ibkiini bixitaankiina axadan axadna abadan weligeen walain quutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum waan idiin gargaaraynaa waana idin heelinaynaa saasay dhaheen buu yidhi ilaa subxaana wa munaafiqiinta muxuu kaloo u ballan qaaday wayansurakum waxaa kaloo idiya labadaa kun ka sokow qurayda fankowdhaha reer bani qurayda oo madiine dhex deganoo muslimiinta haya xaggay ku socotiin buu yidhi waa munaafiqiinta madaxoodii fashacaruu waxay dareemeen yuhuuddii hadda isqaabanqaabinaysay ee diyaargarowga ku jirtay oo ku diyaargaroobaysay inay raxiilaanay guuraan waxay dareemeen bilquwati xoog wamtanacuu way ka reebtoonaadeen marka way diideen inay baxaan wa qaaluu waxay u dhaheen lirasuuli illaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam maxamedow inaa anagu laa nakhruju bixi mayno <laughs> bixi maynay dhaheen fasnac samay maa badaalaka waxaad doonto waxaad ka badinaysa sameey mid aan u socono malaha saasay markaa yidhaahdeen markii rasuulka qabarkaa soo gaaray fakabara rasuul allah rasuulkii alla wuu kibaartay allaahu akbar buu yidhi bara asxaabahu asxaabtiisana way kibaarteen wastacmala wuxuu madax uga dhigay cala almadiinati uu ku dhaafay ibnu ummi maktuum ninkii la ohan jiray cabdulaahi ibnu maktuum ayuu madiina ku dhaafay wa acطaa wuxuu u dhiibay allwaa calankiina caliyan cali bni abi aalib wa saara ilayhim xaggooda u sii nebiga reer banmudur xaggooda ayuu u dhaqaaqay xataa farada ilaa uu kusoo soo rogay calin korkooda alxisaaru cunaqabatayn in la koobo ayadoo dhanba lagu wareegsado faltaja-uu waxay magangaleen oo ay u carareen ilaa xusuumihim gadbaatiyaalkooda dhufaysyadii meesha ay ku dhisteen oo waaweynaa ayay galeen waakhaduu waxay guda galeen waa yahuudiya yarnuuna inay ku soo tuuraan almuslimiina muslimiinta binnadli gamaydkii walxijaarati dhagxaan ilaa ciidanka mar hadduu dhufayskaa galo way arasaad hujuum ugu qamaysaa keliya waxay xisaariyeen oo ay rasuulku ku soo rogay in ixsaar lagu sameeyo la cunaqabateeyo la go'doomiyo macnaha kadibna intay dhufuusyaalkoodii galeen yaa kiiba u dhowaada waxay ku soo turaan naqli waa gamuun iyo dhagxaan wa kaanad waxay ahayd nakhiiluhum timirahooda timirtoodii iyo basaatiinahum ee asanbooyinkoodii beerahoodii waayeynaa cawnan lahum cawn buu ahaa timirtay ka guranayaan mirahay ka cunayaan meeshana markaa way ku jireen faamara الnabiyu nabigu wuxuu amray sal اllahu calayh wasalam biqaطciha goynteeda halla gooyaduu dhahay timiraha waatuu ilaaha yidhi wamaa qaطactum min niimatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni اllah waliyuqsiya اlfaasiqiin lagu hoojiye ayuu alla ugu talagalay faamara biqaطciha timirta goynteeda waa la gooyey iyo wa taxriiqiha gubitaankeeda xataa in laguu rasuulku amray fanhaarad waxaa daciifoo hoos u dhacay oo burburay cadaainahum go'aamadoodii go'aankii ay lahaayeen baa burburay amniyadoodii baa hoos u dhacday wa alqa allaahu ilaahay baa wuxuu ku soo tuuray alrucba argajax fii quluubihim quluubtooda fastaslamuu way isdhiibeen marka ila waxay cunaan ma laha timirkii waa laga gubay qaaraa laga wada googooyey wixii qalbigooda ku jiray damacsanaayeen kulli way baabi'een ilaahayna qalbigooda rucbii argagax buu ku soo tuuray fastaslamuu way isdhiibeen macnaha way hoggaansameen bacda sitta lawaalin lix habeen kadib wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa bacda khamsa casharata layla shan iyo toban habeen kadib ay isdhiibeen calaa amribeenna waxay tahay oo shardi ah calaa annahum ayagu yakhrujuuna inay ka baxayaan min almadiinati magaalada madiina waictasalathum waxaa ka fogaato aan soo gelin dagaalkii qurayda wa khaanahum waxaa khiyaamay ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta kii madaxda u ahaa wa xulafaa'uhum iyo gaashaanburtoodaba ilaahay baa yidhi ka shaytaan munaafiqiintu waa sidii shaytaan oo kale kamaali shaytaan shaytaan matalkiisii oo kala waayo id qaala lilinsaani xilli insaanka uu ku odhanayo ukfur kufri falammaa kafara markuu kufriyana qaala wuxuu leeya shaytaankii inii barii'un minka beri kaa ahay ani aniga beri baan kaa ahay waayo inii akhaafu allaha rabba alcaalamiin ani caalamka rabbigood baan ka cabsana waa beentiis hadduu ka cabsan lahaa amarka alluu fulin lahaa subxaana wa tacaala idan munaafiqii ra'sulmunaafiqa mid noqday sidii mutaqaana shaytaan shaytaanku markuu insaanku ku dhaho kufri ee uu kufriyo kufrigu ku hubsado weli aanu berigaan kaa iga tag hay sheeganin munaafiqiina intuu yahuuddii reer dareemadeer uu u diray akhbaar iyo fariin uu yidhaha bixina anagaa gacan idin siinayno anagaa idinla gargaarayno haddii laydin bixiy idin raacaynaa mana ku adeecayni qof dhibkiini bixitaankiina markii xaqiiqdu gaartay mutasiib buu ka siibtay ka mahali id qaala lilinsaan ikfur falama kafara qaala inii barii'un minka beri baan kaa ahay wasamaxa wuxuu ogolaaday lahum ayaga rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calay wasalam yuhuuddii badanyadood wuxuu u saamaxay ee uu ogolaaday biataan macahum micibuuna maala oo meel amticati alaab ah waalamwaali maalal ah ila silaaxa hub mooye hub la qaadi kara malabuu dhahay laakiin wax allaala wixii amtica ah iyo dahab ah iyo xoolo ah kulli qaata ah waa u saamaxay arrintaa rasuulka wixii ay qaadi karaanay doonaan inay qaataan oo min alamticati alaab ah, waalamwaali xoolo ah ila silaaxa hubka ma ahane faxamaluu way xambaarsadeen oo way qaateen ma stataacuu in allaala intay keri kareen xataa qalacuu ilaa ay fujiyeen min buyuutihim guryahooda alabwaaba uryaalka waashabaabiika darishadaha waalawtaad tiirarkii wa juduuca asaqfi saanqaafka judcigii iyo saarnaa wixii ay saanqaafka uga dhigeen guriga oo caleymihii timirta ahaa waxamaluuhaa way xambaarsadeen way xambaarsadeen fii maa xamaluu wa alaabtaas hadda aan soo tilmaamay way qaateen fii maa xamaluuqaateen bay la qaateenay darsadeen wahaada arrintaana alladii kii waaye qaala allahu canhu xaggiisa ilaahay uu ka yidhi yukhribuuna waxay baabi'inayeen oo ay kharaabinayeen buyuutahum guryahooda biaydiihim gacmahooday ku jijibinayeen waa gurigii oo taagan oo dhan ma qaadi karo albaabkuu soo fujinaya intuu sidaas u soo fujiyo soo siibo yuu saarayaa awrkuu ku saari lahaa iyo gaadidkuu ku guuraayo saasay markaa samaynayeen yukhribuuna buyuutahum guryahooday qaraabinahayeen biaydiihim gacmahoodii wa lmu'miniin nimankaa reer bani nadiire kadibna way rarteen wasamaxa wuxuu u saamaxay uu u ogolaaday lahum ayaga waa yuhuuddaasa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam bian yaxmiluu inay xambaartaan oo ay qaataan macahu micigooda maa yashaa'uuna wax allaala waxay doonaan oo min alamticati alaab ah waalamwaali xoola ah ila silaax hub maahan hal seef qof qaadi karaa ma jirto hub oo dhan waa mamnuuc saxamaadu waxay xambaarteen mastataacu in allaala intay kari kareen xataa qalacuu ilaa ay fujiyeen min buyuutihim guryahooda alabwaaba albaabaha ay ka furfurteen ika dariishadaha walawtaadi ee jiirarkcaleemihiis guriga saanqaafka waxa looga dhigay wuxuu ahaa juduuc waa timireedka oo saanqaaf ahaan loo sameeyey waxaasoo inay fujiyaan ayay gudagaleen waxamaluuhaa way ku xambaarteen fii maa xamaluuhu waxay xambaareen dhexdooda alaabihii ay qaadayeen bay ku darsadeen albaabihii dariishadihii tiirarkii saqafka juduuciisa waxaasoo dhan markaa way fuqfuqsadeen oo way qaateen wahaada kaana alladii kii waaye qaala allaahu ilaahay uu ka yiri canhu xaggiisa markuu ka warramayey yukhribuuna waxay baabi'inayeen buyuutahum guryahooda way kharaabinayeen biciidiihim gacmahoodii iyo wa aydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodada ee factabiruu ku cibro cibraqaata ya ulilabsaari dadka indhaha u saaxiibka ahow farahum badankooda waa yuhiye iyo wa akaabirahum kuwooda madaxda aha oo waaweynaa bikhaybar bay markaa degeen wanasalad taa'ifatun koox kalena waxay degtay oo minhum ayay ka mid ah bishaam shaam bay markaa degeen waqasama waa uu qaybiyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama wuu qaybiyey ardahum dhulkoodii wa diyaarahum diyaartoodii guryahoodii bayna almuhaajiriin muhaajiriintii alwaliina ee ugu horhoreeyey baynkooda khaasatan si qaas ah hal nin oo reer ansaareed ah waxba lagama siinin way raggan muhaajiriinta awaliinta ah waa dadka ilaahay dartii guryahooda soo baxay gaalaa soo ceersatay guryahoodiibay ka soo bixiyeen xooloodii bay ka soo tageen saa darteed si khaas ah ayuu u rasuulka wada tageen waa acta wuxuu siiyey aba dujaana oo reer madiine ah iyo suhayl bin xunayn ninka lagu magacaabo ama caniib min ansaar ansaar ahaan wuxuu ka siiyey ayagana lifaqrihimaa dad gacan dhiitay ahaayeen labadaa wiilna wax buu ka siiyey reer madiine marka la fiiriyo ama inta kale oo dhan oo xoolaha uu siiyey rasuulka dhammaan waxay ahaayeen muhaajiriintii awaliinta ahaa wa kaana wuxuu ahaa nebiga yunfiqu mid ku biiloo ku masariifa ama ku nafaqeeya minhaa xoolaha xaggooda calaa ahlihi ehelkiisa nafaqata sana hal sano nafaqadooda meel buu u dhigay hal sano biilkooda ayaa laga siiyey xoolahaa reer banu ay markaa ka tageen wayajcal wuxuu yeelay rasuulka maa baqiya inta soo hartayna fi silaaxi hubkuu geliyey waalkhuyuuli farbuu kusoo soo iibiyey idan dagaal kala imaanaysa maaha cuban wajada wuxuu helay cindahum agtooda xoolihii ay ka tageen oo min asilaaxi dhanka hubka khamsiina dircan konton canburbiraad ayuu ka dhex helay wa khamsiina dayda konton koofi biraad ayuu ka dhex helay wa alaaa mia wa arbaciina saddex boqol iyo afartan oo hee sayfan seef ah buu ka helay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaswatu badar mawcid baa geli doonaa meesha inuu joogto bilaahi towfiiq subxaanahu wa aclam